الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته أجمعين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ويا مؤتي لقمان الحكمة آتنا الحكمة وفصل الخطاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أسأل الله أن يجعل أقوالنا وأفعالنا خالصة لوجهه الكريم ثم أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم kelmaddaynan caawa ilaahay hadduu idmo waxay la socotaa ama ay cilaaqo leedahay kelmaddii aynu khamiistii galnay ayay kelmaddani tatima u tahay waxaynu ka hadalnay qofka bani aadamka ah adduunkan markuu joogo imtixaan ayuu u bannaan yaallaa oo markii ilaahay abuuray subxaanahu wa tacaala adduunkan la keenay imtixaan baa adduunkan loo keenay haddii imtixaankaasi uu ku gudbo oo sidii la rabay uuga soo baxana noloshiisa maalmaha kooban ee adduunyada hadduu ka faa'iidaysto aakhire waa u aayi doonaa waana ka faa'iidi doonaa hadduu iska dayaco jaaniska koobanee u haysto adduunkan intuu joogo waa ka shallaayi doonaa berritana ilaahay marka uu eedaynayo dadka ay gaaladu u horeeyaan iyo mujrimiinta wax badan adduunka sidii loogu talagalay aan u soconaynin ilaahay wuxuu yidhi darhum yaakuluu wayatamatacuu wayulhihim اlamalu fasawfa yaclamuun iska daa ha iska mashquuleen ha iska cuneen ha iska cabbeen waxay qasayaan ha qasteen waa lagaaga dambeeyaa weeye way ogaan doonaan mar dambe baa ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala waxa ku dhici doona iyo xumada gaari doonta diintan islaamiyada ee qiimaha badan ee ilaahay ina siiyey subxaanahu wa tacaala oo diin aada u qaaliya ah qofka ilaahay uu diintan waafajiyey subxaanahu wa tacaala iimaan iyo islaamnimona alla uu siiyey nicmo aada u weyn baa ilaahay siiyey subxaanahu wa tacaala nicmo aada u weyn ayaa ilaahay siiyey ilaahay markuu kaa dhigay qof alle iyo rasuulkiisii yaqaana calayhi salaatu wasalaam malaayiinta gaalada ee caalamka joogtana ilaahay uu kaa duway abaal aad weyn baa ilaahay kuu galay subxaana wa tacaala sidaa awgeed islaamkan qiimaha badan qofka bani aadamka ah markuu diintiisa si fiican u fiiriyo waxaa u soo baxaysa diinta tan manhajkan islaamiga ah ee ilaahay ugu talagalay ummaddu inay ku noolaato adduunka intay joogaan waa manhaj lagama maarmaan ah ummaddu inay qaadato adduunka dushiisa wixii saaran inay diintaa qaadataa la rabaa si kale isuguma iman karaan kumana noolaan karaan ilaahayna uguma xidhnaan karaan dembigoodana kuma yaraan karo faa'iide iyo nafci adduunka ay helaanna ku badan mayso haddaanay ilaahay raacin subxaana wa tacaala waa daruura jiddan qodobka labaad diintani waxay diimaha kale kaga cajabsan tahay wax alla wixii diin ahoo diintan islaamka ka soo hara oo bani aadamku siyaabaha kala duwan uu u sheeganayo u haysto muslimiinta aan ahayn iyo madaahibta kaleba oo dadkaan muslimiinta ahayn ay haystaan si kasta haddii la yeelo basharka bani aadamka ah noloshiisa iyo horumarkiisa iyo liibaantiisa iyo aayihiisa midna uma wanaagsana midna uma wanaagsana noloshiisa waa ku dhibaato sacaadadiisa iyo taqadumkiisa iyo horumarkiisa waa ku dhibaato aayihiisa dambe iyo aakhirana waa ku dhibaato wixii aan diintan islaamka ahayn waman yabtagi gayra alislaami diinan falan yuqbala minhu wa huwa fi اlaakhirati min alkhaasiriin ilahayna aqbali maayo subxaanahu wa tacaala sidaa awgeed diintan islaamka markaad fiiriso waa diin kaamil ah waa kaamilu fii caqiidatihi wa sharaa'icihi waa dhammaystiran yahay laakiin innagii muslimiinta ahayn ayaa waxaynu garan la-nahay sidaynu uga faa'iidaysan lahayn waxyaabo kale oon dan iyo badan ku jirin dux iyo aanu naga raacaynin baa laga yaabaa qofku inuu wax badan damiirkiisa iyo waktigiisa ku habsaamiyo laakiin qofku hadduu fahmo noloshiisa cimriga koobanee u haysto ummaddan cimrigoodu waa xadidan yahay wax weyn buu kasban karaa oo khayr ah haddii ilaahay waafajiyo subxaana wa tacaala sidaa awgeed waxaa muhima inaynu fahanno diinteenna islaamka caqiidada saafiga ah ay la timi caqiide fayow oo qofku inuu ilaahay ku xidhmo oo rabbigii subxaanahu watacaala qalbigiisa ilaahay uu ku xidho ilaahay keligii caabudo ilaahay keligii wax u gowraco ilaahay keligii u tukado ilaahay keligii baryo ilaahay keligii u sujuudo ilaahay keligii kaalmaysto ilaahay keligii gargaar weydiisto ilaahay keligii tala saarto ilaahay ku xidhnaado subxaanahu wa tacaala weli iyo awliyo iyo saalixiin iyo jiman iyo khuraafaad iyo jinni inaanu ku xidhnaanin ilaahay inuu ku xidhnaado subxaanahu wa alaysa allaahu bikaafin cabdah ilahay addoonkiisa kuma filna war ma ilaahay baan kugu filnayn subxaanahu wa tacaala allah waa kugu filanya subxaana wa taa inaan fahno waa muhiim qodobka labaad inaan fahno muhiimka ay tahay waxa weeye cibaadada ilahay in loo khaliso alcibaada dhadhanka iyo macaanka cibaadada in la fahmo oo qofku cibaadada dhadhansado sida cunnada ay u dhadhansanayno in cibaadada loo dhadhansado cibaadada oo dhadhansantaa calafkaaga adduuniya aakhiraa ku xidhan qiimahaagaa ku xidhan adduuniya aakhiro ilaahay agtii meel weyn baad gaaraysaa dadku alla agtii ma kala xigaan nasab iyo dhalashana ilaahay cidna kama dhexayso ilaahay waxaa loogu kala dhow yahay sida ilaahay loogu kala xidhan yahay subxaanahu wa tacaala sida loo loo kala cabsi badan yahay baa ilaahay loogu dhowyahay subxaana wa tacaala qodobka saddexaad iqtisaadka islaamku dhaqaalaha meeshuu dhigay in la dhigo meeshuu u diiday in laga ilaaliyo qofkii muslimka ee ganacsanayey rasuulkeena sal اla alيه wasalam ganacsadu ahaa xayaatadiisii intii hore oo dhan qofkii marka ganacsanaya ganacsigiisa inuu ilaaliyo inuu ribada ka ilaaliyo xaaraanta ka ilaaliyo xalaasha ku dadaalo kasab ayiba u shaqaysto si ilaahay ducadiisa iyo camalkiisa u aqbalo maadaama muslim uu yahay laakiin haddii aad tidhaahdo ribada xoogaa ku walaaq waa iska soo xajinaysaa dhib male xaj baa waa kana ma foga makaa tegaysaa haddaad tidhaahdid ogow ishaa lagugu hayaa waa lagula jiraa waa lagu maqlayaa waxaan waa lagu dhiibo waa lagu siiyey waana lagaa qaadi karaa waxba kuma aha allihii ku siiyey inuu kaa qaado subxaana wa tacaala haddaad muslimta ganacsigaaga iyo kasabkaagana islaam kasabkii ha noqdo bulshada iyo mujtamaca islaamiga ah ummaddu waay noqotaa ummad mujtamac islaami ah oo muslimnimadu ka muuqato dhaqdharqaadashadooda muuqaalkooda aqaladooda macaamilkooda noloshooda isdhexmarkooda taladooda tayadooda walaalnimadooda inay islaamnimadu ka muuqato inaha marka laysu geeyo siyaasadooda ummadda muslimka ay siyaasadoodana waa inay siyaasa islaamiya ay tahay markaasaa qofku diintiisa uu ku cisoobaya oo ciso iyo sharaf uu ku gaaraya mid kalena ogaada haddii la doonayo ummad wanaagsan inaynu helno ama aynu noqonnaba dembigeennana ilaahay dhaafo xasanaadna ilaahayna siiyo asal meel bay arrintu tahay arrintu meel baa u asal ah waxaa u asal ah ummad inay hagaagto haddii la doonayo ummaddaasi hagaageedu wuxuu ku xidhan yahay shaksiyaadkeedu inay hagaagaan qof qofka ka midka ahi waa inuu qalbigiisu hagaago qofkan hagaagiisa iyo wanaaggiisana wuxuu ku xidhan yahay qalbigiisu inuu hagaago haddii qalbigeennu hagaago qof walbo ina ka mid ah ummaddu waa hagaagaysaa mujtamac wacan baynu noqonaynaa suuragal ma aha qofka muslimka ahi in maxaanku idhahdaa uu iska hagaago oo dembiyadana iska ilaaliyo ujuurtana raadiyo isagoo qalbigiisu aanu hagaagsanayn sidaa awgeed markaa u fiirsato siiradii nebiga calayh isalaatu wasalaam waxaad arkaysaa qaabkii rasuulku wax u dhisayey ama ummad u soo saarayay ummad micno leh ayaa rasuulku soo saaro qiimo leh oo taariikhda adduunka meel ka gashay weli iyadoo kale adduunka aan soo marin dibna usoo mari doonin rubuc qarni in ka yar ayay adduunka ka soo dhalaaleen qaabku nebigu u adeegsaday sal la sl markaad fiirisid dacwadiisa sal alla alay wasalam rasuulku wuxuu soo saaray shaksi saalix ah shaksi wanaagsan oo saalix ah saalix ah oo fayow caqiidadiisa iyo camalkiisaba ayuu nebigu soo saaray sal alla alay ali wasalam markaa kadib baa rasuulku wuxuu soo saaray ummaddii markuu shaksi shaksi usoo hagaajiyey mujtamac wanaagsan buu soo saaray mujtamac wanaagsan markuu samaysmayna dowlad wanaagsan baa soo baxday dawlad wanaagsan baa soo baxday oo caalamkii qabsatay ayaa soo baxday sidaa awgeed baa qofkii muslimka ahaa waxaa laga maarmaana ah ibnulqayim caleyh raxmat ullah wuxuu leeyahay kitaabkiisa la yidhaahdo alfawaa'id kitaab aad u cajaab badan wey aad buu kitaabkaas yaab u leeyahay kutubtiisuna inta badan qalbigii aada ula hadashaa ruuxdana waa dhistaa alfawaa'id baa ka mid ah miftaax daar sacaada ka mid ah madaarij saalikiin baa ka mid ah aad bay qalbiga u dhistaa kitaabka alfawaa'id haddaad dhaalacatid oo akrisid cajab la yaab le arkaysaa bal daalacdoo kitaabka bal waa kooban yahay hala fiiriyo luqada ku qoranna ma adka wax la yaab le baa kitaabka gudihiisa ku yaala hadal aad u qiimo badan baan ka soo qaatay oo cajab leh oo qofka naftiisa dhisaya dembigana uu isaga ilaalinayo xumahana uu ka dhowrsanayo ajarna uu ku kororsanayo wuxuu yidhi ibnu qayim bal hadalka ila dhegayso kitaabkiisa alfawaa'id safxada saddex boqol konton iyo saddex ilaa saddex boqol konton iyo afar buu ku yaallaa wuxuu yidhi ibnu qayim arkaanu lkufri arbaca gaalnimada sideedaba afar baa u rukni ah afar arrimood baa gaalnimada u tiirar ah alkufru wاlxasadu wاshahwatu wاlgadab afar waxaa weeya arkaanta gaalnimadu ku taaganta qofku gaal iskama noqdo automatikiyan qaaba buu ku dhacayaa gaalnimadiisu waxaa ka mida ah afartay ku taagan tahay gaalnimada xaasidnimada shahwada qofku wixii naftiisu rabto xunu iska raaco iyo cadhada iyo qadabka faraha badan oo qofku dhibaato ku keeni kara markaasu wuxuu yidhi kibirku qofku wuxuu u diidaa alinqiyaadu inuu hogaansamo oo ilaahay u hogaansamo kibirkaa u diidaya xasadkana qofka wuxuu u diidayaa qabuulu nasiixa wa badluha nasiixa inuu qaato haddii loo soo jeediyo ama inuu isagu naseexeeyo waxaa u diidaya buu yidhi xasadkaa u diidaya carabu waxay u diidaysaa cadaalad inuu ku dhaqmo shahwaduna waxay ka celinaysaa cibaadada inuu u tafaruqo markaasuu wuxuu yidhi hadalkiisa aleyh raxmat ullah faida nhadama ruknu lkibri sahula calayhi linqiyaadu haddii uu dumo tiirka adag ee kibirka ah naftiisa hadduu kibirka ka gooyo isla weyninka isqaadqaadka iyo kibirka iyo hadduu naftiisa ka jaro oo naf daciifa inay tahay uu dareemo calooshaada kaadi iyo saxaraa ka buuxda maxaad ku kibri haddaad dhimato urkaaga looma soo dhawaan karo urkaaga dirxibaa ku geli looguu soo dhawaan kari maayo markaa socotidna ilaahay baa ku asturay oo uurkaaga kaadiya saxaraa ka buuxda iyo cunto shiidantay oo isbeddeshay baa ku jirta ilaahay baa ku asturay wakaa intaa aynu halka ku fadhinno qof qof kale odhanaya warkaxbaa kaa sawraya iga baran ma jiro wax waliba uurkaad ku sidataa waxaagii allah saa kuu asturay haddaad marka kibirka iyo isla weyninka nafta ku jira aa qofku uu jabiyo sahula calayhi linqiyaadu inuu addoon hoggaansan noqdo ayaa sahlanaanaysa waida nhadama ruknu xasadi sahula calayhi qabuulu nasiixati wa badluh haddii qofku uu tiirka labaadoo xasadka ah naftiisa hadduu xaasidnimada ka jabiyo oo ka ilaaliyo ila xasadku waa cudur xun waa cudurkii qaabiil iyo haabiil dilku inuu dhex maro sababay waa cudur aad u xun waa cudurkii ay kufaaru quraysh nabi maxamed inay rumeeyaan u diideen waa cudurka yuhuud muslimiinta ee diinta ay kula culloobeen xasadan min cindi anfusihim laa yazaalu nnaasu rasul sal lay slm wuxuu leeyahay dadku laa yazaalu nnaasu bikhayrin maa lam yataxaasaduu dadku khayr kama zuulayaan intaanay isxaasidin laakiin ummaddu markay iyadu isku gurya noqoto oo isxaasido markaasaa khayrku meesha ka baxaya khayrkii baa yaraanaya marka waa inuu qofku fahmaa wasalu llaha min fadlih haddaad wax tabanayso caafimaad iyo cilmi iyo maal iyo mansib ma rabtaa addoonkan ilaahay baa siiye haka xaasidine wasalu llaha min fadlih ilaahay fadligiisa weydiiso ilahay baa gacanta ku hay kan yaa siiso ilaahay ma xasadka marka ruknigiisa qofku hadduu jebiyo sahula calayhi nasiixa qabulu nasiixa wa inuu nasiixada qaatoo bixiyo baa sahlanaanaysa wuxuu yidhi sheekhu waida nhadama ruknu اlgadb sahula calayhi alcadlu wاtawaaduc haddii uu gadabka iyo cadhada iyo dabcixumada iska daayo qofku waxaa sahlanaanaysa alcadlu wاtawaaduc inuu cadaaladna yeesho qof tawaaduc leh oan isqaadqaadaya inuu noqdo ayaa soo baxaysa waida nhadama ruknu الshahwati sahula calayhi الصabru wاlcafaafu wاlcibaada haddii uu rukniga shahwada naftani xumaan bay rabtaa xumaanta naftu ay rabto hadduu ka celiyo oo kala dagaalamo waxaa u sahlanaanaysa inuu sabro oo aacada ku sabro oo xaaraanta ka sabro oo qadarka ilaahay ku sabro oo u dhowrsado oo uu cibaadaysto baa sahlanaanaysa hadduu qofkii naftiisii maalan sigaariya jaad bay rabtaa maba iska dayn karaba oo maa iska daysi haddaa iska daaya kaada ay qabanayso kuleeya markaadina ku qaban mayse wa iska dayn kartaaye iska daa may haddaan iska daayo dubaab baa dabada iga ku leeyahy waa riyoonaya habeenkii seexan kari maayo balaayaa caydsanaysa waxaa adigu tubaakada tubaakadamaa iska daysa may haddaan iska daayo xaaladeedu caadi noqon mayso shiishadan badeecada la nuugay maa iska daysid iskama dayn karoo si kalaa noqonaya haddaa waxyaabahan shahwadae nafta rabto oon dan ugu jirin haddaa iska daysid oo meesha ka saartid waxaa ilaahay kuu sahlayaa sabirka iyo dhowrsanaanta iyo cibaadada markaasuu wuxuu yidhi afartaa qodob iska daynteedu inaanay sahlanayn buu sheegaya wuxuu yidhi wazawaalu ljibaali can amaakiniha aysaru min zawaali hadihi اlarbaca caman ubtuliya biha wuxuu leeyahay buurahaad aragteenee taagtaagan in meesha ay ku fadhiyaan salka laga fujiyo ayaa waxay ka sahlan tahay afartaa qofka lagu ibtileeyo inuu iska daayo kii lagu ibtileeyo afartaa iskama dayn karo buurta inaan fujinno oo kantarabila qaadanno waa saalanta lakiin kan ku ibtilaysani iskama dayn kara buu yidhi laa siyamaa idaa saarat hay-aatin raasikha wa malakaatin wa sifaatin haabita gaar ahaan buu leeyahy sheekhu caleh raxmatullah haddii ay bahashu dhidibada aasato oo bahashu kugu weynaato xasidnimadaadu haddaad sanawaad soo waday oo baashu kugu gaamurto oo gaalnimada sanawaad soo warto oo caradaadu sanawaad soo joogto oo baashu kugu duqowday waa sii adagta arrintu waa sii adagta buu wuxuu yidhi sheekhu fainahu laa yastaqiimu lahu macaha camalu ilbatta walaa tazkuu nafsuhu maca qiyaamiha biha wakulama ijtahada fi lcamali arathu lbaila fii suur kulama ijtahad fi اlcamali afsadathu calayhi hadihi اlarbaca wakulu اlaafaati mutawallidaة minha waإida اstaxkamat fi اlqalbi aradhu اlbaطila fi suuraةi اlxaq wاlxaq fi suuraةi اlbaطil wاlmacruufa fi suuraةi اlmunkar wاlmunkara fi suuraةi اlmacruuf waqarabat minhu اdunya wabacadat minhu اlaakhira ibnu qayim aleyh raxmat ullah wuxuu leeyahay qofka haddaanu iska dayn arrintaas xasadkan iyo shahwadan iyo balaayadatan dembiyada u horseedaya haddaanu iska daynin buu leeyahay waxay fasahaadinaysaa naftiisa dhibaato weyn bay u geysanaysaa naftiisu naf hufan noqon mayso oo wixii la rabay la imaanaysa mar walba uu cibaadada ku dadaal is yidhaahdo oo waxqabso uu is yidhaahdo waxaa fasahaadinaya afartaa arrimood aafaadka oo dhan buu yidhi bini aadamka haysta waxay ka dhasheen arrintaas haddii laakiin qofka qalbigiisa waxaasi ay qabsadaan buu yidhi baatilkii wuxuu ay kuu tusayaan inuu xaq yahay xaqiina waxaad u arkaysaa inuu baatil yahay macruufkii waxaad u arkaysaa munkar inuu yahay munkarkiina waxaad u arkaysaa inuu macruuf yahay adduunyadana waa kuusii dhowaynaysaa aakhirana waa kaa fogeynaysaa markaasu sheekh wuxuu leeyahay waidaa ta'ammalta kufra alumam haddaad u fiirsato umadihii qur-aanku ka sheekeeyey ummaddan ka horreeyey gaalnimadooda iyo sidii loo rigay ra'aytahu naashi'an minha waxaad arkaysaa arrimahaas inay gaalnimadu ka soo jeeday wa calayha yaqacu alcadaabu wa takuunu khifatuhu wa takuunu khifatuhu wa shiddatuhu bixasabi khifatiha wa shiddatiha cadaabkii kala duwanaa ee ummadaha qur-aanku sheegay la mariyey say cadaabkaasi siduu u kala darnaa siday iyagu acmaasha ugu kala darnaayeen weeye siduu cadaabku u kala fududaana waa say ugu kala fududaayeen dhaqankoodii markaasuu leeyay wuxuu leeyay sheekhu aleyh raxmat ullah faman fataxa calaa nafsihi fataxa calayhi abwaaba shuruuc qofka naftiisa arrimaha u fura albaabadii sharkuu isku furay fainahaa tamnacu اlinqiyaad wاlإkhlaas wاltawba wاlinaaba wاlqabuula اlxaqi wالنaصيxaةa اlmuslimiin wالtawaaduca lilah walikhalqihi wuxuu le sheekhu aleyh raxmat ullah qofka arrintaasi ilaahay ku furo ku imtixaamo waxa weeyaan hoggaansi laga heli maayo ilaahay cibaado saafiya caabudi maayo alla u toobo keeni maayo alla u soo noqon maayo nasiixo aqbali maayo muslimiinta maxaanku idhahdaa dhibaato iyo wuxuu ku haya ka dayn maayo alle u tawaaduci maayo khalqigiisa hagaajin maayo qof ibtilaysan buu noqonayaa qof ibtilaysanoo kadeedan ayuu noqonayaa marka qofku naftiisu waxay tusinaysaa inuu dareen badan qaato si aad wax wacanna u kasbatid wax isaga ilaalisid waxaanu joognay intii habeenka hore darsiga la socotay baabkii sadaqada abwaabta ilaahay dunuubta ku dhaafo subxaanahu jala wacalaa waxaa ka mida ajarkana lagu helo sadaqadaa ka mid ah rasuulku wuxu sal alay slam asadaqatu tudfiu lkhaii'a kamaa yudfiu lmaa annaar sadaqadu waxay damisaa ama ay baktiisaa maxaanku idhahda gefka iyo khaladka qofka ka dhacaya sida biyaha marka dabka lagu shubo dabku uu u damayo ayuu nebigu lehy salawaatu ullahi wasalaamu calayh sidaa awgeed dadka waxaa wax lagu sadaqaysto oo haddaa istira cidna waxbaa ku sadaqaysani keligaa wax cun waa dhibaato soomaalidu waxay tidhaahdaa keligii cune keligii buu dhintaa haddaad keligii cuno tahay keligaa unbaad dhiban la soco amaamaha soomaaliyeed jirta wey keligii cune keligii buu dhintaa haddaad keligaa cuno tahay oo cidna aadan inaad noolaato ama waxtarta aadan diyaar u ahayn keligaabaad dhiman doontaa rasuulku markuu la hadlayey saxaabada ama ummaddaba la hadlay wuxuu yidhi acimu ljaa'ica wacuudu lmariida wafuku lcaaniya qofka baahan wax siiya qofka xanuunsanaya booqda midka laydinka xidho soo daaya buu nebigu yihi calayh salaatu wasalaam sacd ibn abi waqaas xadiidkiisa nebiga sal alla alay slam wuxuu ku yidhi innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtagii biha wajha allah sacadow bixin maysid sadaqo ilaahay aad dartii ula baxayso ilaa ujibta calayha xataa maa tajcalu fii fami imra'atik ajar baa lagaa siinayaa xitaa shayga cuntada islaantaada afka aada u geliso innaga soomaali baanu ciyaarta manaqaanee adduunyanaha kale dadka kale islaamahooda iyagu macaamil aada u fiican baa naga dhexeeya baa ka dhexeeya soomaalidu laakiin markan wax laisu soo doonanayo in unbaa laisku soo hagaagaa laakiin baashaalkan adduunku yaqaano kale soomaalidu ma oo dad iska yara aad adag marka diintaada kuu sheegayso islaantaada ma waxaad kari weyday markay cashada kuusoo dhigto ama qadada kaale intaad tidhaahdo xabad yaroo hilibka yara saara afka aad u geliso ad wax dhisa ku camalfalay ama aad wax yar afka u geliso waxaa laga yaga yada qudhada kaa baran inay kula yaataa dhici karto war nagadaa maanta waa sidee naakeyr baa jira xadiis baan maqlay kaalay dheh ya xadiis baan maqlee khayr baa jira kaali leh markaa u sheeg xadiidka tacaamulka dadka kalgacaltooyo wanaagsan bay diintu dadka ku beeraysaa haddii say tahay loo fahmo wey xataa wixii islaantaada afka u geliso waa sadaqad buu nebigu leh alayh waali wasalam sal alla alah wasalam man tasadaqa bicadli tamratin xaba timira wax u dhigan u dhigma qofkii sadaqaysta min kasbin ayibin kasab xalaal ahna ka sadaqaysta walaa yaqbalu allahu ilaa ayiban waxaan xalaal ahayna ilaahay ma aqbalo waina allaha yataqabbaluha biyamiinihi uma yurabbiiha ilaahay gacantiisa midig buu ku gudoomaayo ku qabtaa sadaqada addoonkiisa bixiyey markaasuu u kobciyaa alle sadaqadiisa subxaanahu watacaala kamaa yurabbii axadukum fuluwahu xataa takuuna mila jabal sida qofkiinu faraska yar darmaan baa soomaaliga lagu yidhahdaa darmaanka waa faraska yare dhashay siduu qofku u koriyo u koriyo saasaa sadaqadiisa loogu korinayaa ilaa buur weyn ay noqotay buu nebigu yiri sal alla alay ali wasalam waa wax yaroo aada bixisay ilahay kugu siinaya subxaana subxaana wa tacaala sidaa awgeed marka sadaqada waxaa la rabaa waxbixintu laba nin baa walaal ahaayo ninna bakhayl buu ahaa ninna waxbuu bixin jiray markaasuu dhowr jeer ku war walaalo waxbixi waxba alla ku siiyey markaasuu uga taag waayay bakhaylnimadii maantii dambe wuuu maantii dambu wuxuu damcay inuu tusaale siiyo ware hebeelowna keen buu yidhi meel macmacaanle ama maqaaxi bay yimaadeen marka maxaad haysaa shaah iyo sharaab iyo caano saddexdaaba keen buu ku yidhi waa la soo dhigay walaalkiina waa fadhiya markaasi hoo walaal waa maxay waa shaah iyo qabso wuu qabsada koobkii labaad buu soo qaaday sharaabka ahaa hoobiu waa qabso wuu qabsaday koobkii saddexaad buu soo qaaday hoobuu yii xaggeen ku qabtaa buu yidhi haddaad wax bixin lahayd buri walaal ilaahay risiqiisu saasuu kuu kor labadii gacmood ba saa ugu haysta maxaa ku soo gelaya kii ku soo geli lahaa waa sida koobkaasoo kale buu yidhi halkaa kuu yaalla haddaad iminka labadan koob mid bixiso kan baad soo qaadan lahayd bu ila saddex gacmood ma lihidi marka haddaad wax bixiso risiqa iyo sadaqadu way ku dul taagantah way ku dul taagantah ma ujeeda haddaad laakiin xisaab isku dhufsato oo tiraad intaad calculator qaatid intaas isugee almost waxaa ku noolaan kartaa toddobaatan sano lixdan sano cidna waxba ha siinin maalintii intaa dhagdhag isku dhufsato waa khatar cadiim soomaalida waxay ka sheekaysaa nin la yidhaahdo faarax been tirsaday faarax been tirsaday wuxuu ahaa nin lexjeclo badan oo bakayl ah bakaylku moogtay baraka male sidiisaba bakayl ah buu ahaa lacag buu shaqaystay xoogaaya markaasuu yidhi xisaabbuu isku dhuftay marka xisaabtuu isku dhuftay waxaa usoo baxday toddobaatan sano oo hadda kabacdi ah inuu ku noolaan karo baashiisuu meel ku xidhay qofna shilin kama sii mid baktinaya mid buka mid baahan mid aradan shaqadiisa maaha isaga ninkan xisaab baa u taalla meesha ilaahay qadarkii toddobaatankii sano waa dhammaadeen muxuu isla ilaa toddobaatan baad noolaanaysaa mogta toddobaatankiina waa dhammaadeen isagiina waa noolyahay abaa lama dhigan shilinna ma hayo aqalada intuu tago albaabada gargaraaco ayaa marka laga furo raayo ar waa faarax been tirsade waxay dhiiba u dhihi jira ninka beenta tirsadae waxay dhiiba waxbaa la siin jireen lagu dayan maayo inkaan muqabaay lagu dayan maayo waa la siinaya marka qofka bakaylka ahi ogow waxaad haysato iyo kaan waxaysan ilahay waa u simantihin subxaana wa tacaala marka inaad la bixiyo wila waktigan hadda la joogo waa muhiim waxaa ka mid ah abwaabta khayraadka ajarka laga helo xajka ayaa ka mid ah alxaj walcumra in dadku xajiyaan oo cumraystaan waa ka mid laakiin xajku waa inuu noqdo xaj ilaahay dartii ah allaahuma xajatan laa riyaaa fiiha walaa sumca ilaah waxaan ku xajinayaa xaj istustus iyo ismaqashiis aan lahayn baan rasuulku leh sal ala ala wasalam xaj daacadnimaa baa lagaa raba xajkii soomaalidu ka sheekeynayso kale lagaama rabo laba nin baa diranay subax aroorya ah dabeetana ninna wuu soo xajiyey ninna markaa ma xajin war xaajiga iyo ninka kala qabtaa la yidhi walow inaan kuusoo xajiyaa buu yidhi xajkii buu aaday wuu soo xajiyey buu soo noqday subaxii danbu daandaansaday in nin wax rabo weeye laba xaaji labada xaaji kala qabtaa la yidhi ah, hadday tahay birbaash hadday tahay marka inuu xajku saa noqdo istutis noqdo ama ismaqashiis noqdo dee xaj kharash unbaa ku dhaafayae eh, xaj maaha kaas alcumratu ila alcumra kafaaratu limaa baynahumaa cumro qofku cumraysto ilaa cumro kale inta laga gaarayo inta udhaxaysa waa dembi dhaaf wاlxaju lmabruur laysa lahu jazaa ila اljanna xaj loo baarinimo sameeyey abaalgudkiisu janno mooye wax kale male saxaabada rasuulkay weydiiyeen xadiiska abaraani qaaluu yaa rasuula اllahi wamaa biruhu xajka baarinimo falkiisu waa maxay qaala icaamu طacaam waliinu اkalaam waa inaad waxna bixisid maxaan ku idhaahdaa hadal dabacsan oo macaana dadka kula hadashid ninkii xajiya meesha tagay waa garanaya meesha sidii hore arrintu ahayd maaha suuligu waa fayl musqusha magaarata saf baad geli sariiraha waa fayl hal qoloo intaa leeg baa tuma qof la wada seexinaya ninkaagii laga yaabo qol dhan keliga ay islaanta inaad seexan jirteen qol intaa leeg baa toban qof la isugu geenaya markaasaad meelaad kala martaan heli maysaan cuntadii waa fayl oo suuligii waa fayl oo baabuurkii waa fayl oo meeshii hadda fadhida haddaad kaadi tagtid mid kalaa meeshaadan fadhiisanaya ismana aftaqaan haddaad iga kac tirada maantana kaaga kici maayo meesha saasunbuu gacantiina ku dhaha laga yaabaa ha cadhoonin marka adoo adoo dawaafayla laga yaabaa kuwa inay ku jiidhaan oo aad halkaa ku ku dhacdid ha cadhoonin meesha waxaa u socotaa ka weyn iska adkayso iska adkayso waxaa la marka inu qofkii xajkaasi waxyaabaha waaweyn buu ka mid waxaa ka mid ah ayaamu cashri dilxija maalmaha tobanka cisho ee u horeeya bisha carafo waxaa rasuulku yuri sal la alay wasalam ma jiro maalmo camal saalixa oo lasame la sameeyo ilaahay agtii ka fadli badan maalmaha iyaga ah su-aal baa saxaabadu weydiyen sal la alay wasalam xitaa mu qofkii jihaad galay xitaa kii jihaad galay inuu naftiisii iyo maalkiisii jihaadkii ku baxaanoo waxba aanay ka soo noqon mooyaane buu nebigu lehy alayh salaatu wasalaam waxaa ka mid ah aljihaadu fii sabiili اllah waxyaabaha ujuurta waaweyn lagu helo jihaad fii sabiili اllahi baa ka mid ah waxaa jira wax la yidhaahdo maraatib اljihaad jihaadku maraatib buu leeyahay ama ama qaybuu leeyahay ama anwaac buu leeyahay afar iyo toban wey afar iyo tobanka waan sheegayaa fiirso waayahay ko waxaa ka ah jihaad اlkufaar gaalada oo lala jihaado waa afar nooc afar qaab baa loola jihaadaya bilqalbi wاllisaani wاlmaali wاlyadi qalbigoo laga naco iyo carabka iyo maalkaaga oo aad ku bixisid sida gaalada alla u dullayn lahaa iyo gacanta oo lagala dagaalamo gaalka xarbiga ahaa afartaa waxaa la yidhahdaa jihaad waxaa jirta jihaad الnafs naftoo lala jihaado afar martabadood wey iyaduna martabada koowaad jihaaduhaa calaa tacallumi umuuri اddiin in naftii lagula jihaado inay diinta barato naftu jaahilnimo inay ku noolaatay e rabtaa moogta inay wax barato ma rabto inay wax cunto wax cabto sheekayso soo kacdo seexato meelaha wareegto adduunka orbacsatoy doonaysaa diin iyo qur-aan akris marka la hamaansi iyo afkala qaadi indhaha biyo ka imaanaya ma jeedo hayطaankan u ogola in اllaha yubغidu kula caalimi bالdunya jaahilin bاlآakhira buu nebi gur sal alay slam ilahay waa necab yahay qof kastoo adduunka aada u yaqaana arrimihiisa aakhirana jaahilkaa ah, buu nebi guri ala slatu wasalaam marka koo waa in nafta aad kula jihaadid inay waxyiga iyo diintan ilaahay wax ka barato waa qodobka koowaad qodobka labaad waalcamalu bihi wixii naftu ay baratay waa inaad kula jihaaddaa inay ku dhaqanto saddex wاdacwaةu ilayhi calىa basiira waxay baratay dadka inay igu yeedho si aqoon iyo cilmi leh haddaadan adoon aqoon lahayn oo cilmi lahayn tira dadkan diin u sheegaya wixii waajibka ahaana sunaad ka dhigaysa wixii sunna ahaana waajib baad ka dhigaysa wixii xalaasha ahaa xaaraan baad ka dhigaysa ila jaahil baata wixii garan maysid marka waa in qofkii dadka uu yeedhaya dacwadda basiira u leeyahy qodobka afaraad sabru calaa mashaaqi dacwa inuu qofku ku sabro waxyaabaha ka soo gaaraya dhibaatooyinka dacwadda intaas waa imisa sideed dade afar iyo afar wey waxaa jira wax la yidhaahdo jihaadu shayaan qofku inuu shayaanka la jihaado ila waa kugu lamaanya shayaanku laba qodob wey isagun jihaadu shayaanka tebla jihaadsa o jihaaduhu calaa dafci maa yulqii min ashubuhaat inaad kula jihaadanto waxyaabaha u qalbigaaga kusoo ridaya ee shubuhaadka ah waxaan diin ahayn shubuhaadku waa kufriga iyo nifaaqa iyo inxiraafka iyo baailka iyo waxaan diin ahayn oo diin kaaga dhigaya iyo waxaan xaq ahayn oo xaqu kaaga dhigayo waxaan daliil ahayn oo daliil kaaga dhigayo inaad qalbigaaga kala dagaalanto oo aad isaga ilaaliso qodobka labaad wadafcu maa yulqii min ashahawaat waxyaabaha oo naftaada kusoo ridayo ee shahawaadka ahna kala dagaalan iyadan iska riix oo xaaraanta jeclaysiinteeda iyo macaasida iyo dunuubta iyo waxyaabahaas ku jeclaysiinaya ile shaydaanku hadda qof shaydaan arkin wuu inagu jiraa innaga maya qof kastana waxaa le shaydaan baa lumiyey maalinta aakhira marka la ysugu tago wuxuu dhahayaa anigu ilaa an dacawtukum fastajabtum lii anigu waa idiin yeedhay fastajabtum lii lausayinannahum fi اlardi wala uwiyannahum ajmaciin dhulkaan u qurxinaya roog baan udhigayaa maa micnuhu ma aha khamraduu kuleeya waa wax macaan haddaa cabtid xiid walba meel buu ku istaagaya waa baasha qofkii cabaa xaaqyo kaadida mutaga isku daraya ma ujeeda zinaduu ku leeyahay gaar baa la dhahaa intaan guur la gaadhin waa la tartiibsadaa marmar baa la xadaa baasha tuugaduu ku wax badan lama qaadee kastoo kumeel gaara laiska taabtaa beentuu ku leeyahay waa la iska sheegaa hadalkaa lagu macaaneeya waxaas uu kuu qurxinayo uu ku macaanaynaya wy tasyiin macaasi macaasidu ku ma inaad la dagaalantay baa la rabaa naftu waa kusoo dhacayaan wixii laakiin waxaad dhahaysa acuudu billahi min shaytaan rajiim shaydaanka iska naar waa ka acuudu billahi min waima yanzaqannaka min ashaytaani nazgun fastaciid billah ina huwa samiicu basiir shaydaanka marka taasna waa laba qodob oo jihaadu shaytaan baa la yidhahda jihaadu ulmi dulmiga oo lala dagaalamana waa saddex qaybood bilyadi wاllisaani wاlqalbi bilyadi gacanta lagula dagaalami hadday suuagalta uma lisaan uma alqalbu intaasaa lagula dagaalamaya waa saddex iyo toban martabadood oo min aljihaad ka mid ah cidda saddex iyo tobankaa dhammaystirtay waa ayo oo nabiy maxamed calayh salaatu wasalaam ee kamilay salawaat ullaahi wasalaamuhu calayhi rasuulku salawat wasalaamu calayhi duulaamadii ghazawaadkii uu isagu hogaaminaye galay toddoba iyo labaatan dagaal bay ahaayeen intii uu isagu rasuulku sal lla alay wasalam dagaalamayna uu dullaamada galay ee ciidamadiisii uu diray ee isagu aanu dagaalka gelinna ilaa dhowr iyo konton baa lagu sheega ilaa lix iyo konton taqriiban duulaan in la qaaday sharxu muslimka u noqon doontaa insha allah mujaladka labiyo tobnaad baad u noqon doontaa insha allah fatxulbaariga saasoo kale mujaladka saddeedaad aad aada uga heli doontaa arrimahaas marka rasulku wuxu lay sal la alay slam man jahaza ghaaziyan qofka qalqaaliya oo diyaariyo isku dubarida mid duulaya oo duulahan xaqa u socda iyo waman khalafa qofka u daba dabamara haaziyan mid duulaya oo reerkii iyo ehelkii ubadkii ka hayo masruufaya o dhaqaalaynaya faqad azaa waa duulay buu nebigu yuri calayh salaatu wasalaam maujeeda waxaa ka mid ah abwaabta khayrka asalaatu cala almayit waitibaacu janaaza waitibaac janaaza in meydka lagu tukado janaazada la raaco oo laga shaqeeyo man shahida aljanaazata xataa yusallaa calayha falahu qiraat qofka janaaso raaca ilaa inta la goobjoog noqdo meel janaasa ay joogto yimaado oo la tukadaa hal qiraad buu leeyahy waman shahidahaa xataa tudfana falahu qiraataan qofkii xaadira ilaa inta laga aasayo laba qiraad buu leeyahy labada qiraadaanku waa maxay markii lagu yidhi milu ljabalayn alcadiimayni waa sida laba buuroodoo waaweyn oo kale buu nebigu yihi calayh salaatu wasalaam bal rasuulku wuxuu sheegay sal allau alah alih wasalam xadiidka saxiixa ah qofka mayd dhaqa oo maydkii wuxuu ku arkay qariya ila maydka xumaad ku arkaysa markaad dhaqayso maydkii wax xun hadduu ku arkay xitaa qariya oo aan sheegin buu nebigu leeyahy salawaatu ullahi wasalaamu calayhi gufira lahu arbaciina mara arbacuuna mara afartan jeer baa ilaahay u dhaafaya subxaana wa tacala riwaayad maqaal ku jiro baa waxay tidhaahdaa afartan dembi oo waaweyn baa ilaahay u dhaafaya subxaanaه wa tacaala waman kafana qofka maydka kanfa kafanta geliya ilaahay aakhiro wuxuu u xidhayaa xariir buu nebigu yihi calayh salaatu wasalaam qofka maydka qabrigiisa qoda oo xooggiisa ku qoda ama lacagtii kii qodayeyba bixiyo siiya oo markaa maydkii lagu aaso maskan wanaagsan baa ilaahay aakhiro dejin doonaa buu nebigu yihi calayh salaatu wasalaam abwaabta khayraadka lagu helay ka mid tahay ee xadiiska xaakim baa soo saari wan xadiis saxiix ah ma ujeeda abwaabta khayraadka waxaa ka mid a ah carabka oo la xafido iyo farjiga oo qofku xafido carabku waa khatar meesha uu ku yaallo madaxii fuqan sare waa ka sarreeyaa fuqan waa ka hooseeya ilkaha ilka sare iyo ilka hoose dhexdooda ku jiraa meel khataruu ku jiraa carabku marka waa shay khatar ah ilaa rasuulku yidhi sal allau alayh wasalam man yadmanu lii maa bayna lixiyayhi wamaa bayna rijlayhi admanu lahu ljanna yaa ii damaanad qaadaya inuu ilaaliyo labadiisa lafgarood inta udhaxaysa oo carabka ah iyo labadiisa lugood inta udhaxaysa oo maxaanku ihahdaa ibtiisa ah ama farjigiisa cawradiisa ah yaa ii ballan qaadaya intaa inuu ilaaliyo qofkii ii ballan qaada aniguna janno ayaan u ballan qaadaya ilaahay hortii buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam wuxuu odhan jiray alxasan albasri maa caqala diinahu man lam yaxfad lisaanahu qofkaan carabkiisa ilaalin diintiisa ma fahmin weli diintiisa waxbaa ugu dhiman oo ma fahmin buu leeyahay rasuulku xadiikiisa waa garanaysaa man kaana yuuminu biاllahi walyawmi اaakhir falyaqul khayra aw liyasmud waatuu nabigu lahaa alayh salaau wasalaam ayib abwaabta khayraadka waxaa ka mid ah walaalayaal laa ilaaha ila اllah subxaana allah wabixamdihi subxaana allahi اlcaiim waa albaabta khayraadka lagu helo oo qofku ilaahay ajar badan uu ku siinayo لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير بqل jeer buu نبigu ohan jiray labada gelinba salawaaت الlahi وaسلام عaليه سubحaan اللahi وبحamdih بqل jeer buu نبigu dhihi jiray aroortiiy galabtii أstغفir اللaha وأtuubu إليه بqل jeer buu نبigu dhihi jiray عaليه الصلاaة وaسلام ilaahay agtiisa dembi boqol dembina waa lagaaga daadinayaa boqol xasanaadna waa lagu siinayaa waxaadna la mid tahay qof samada iyo arada inta udhaxaysa muggeedu ajara helay iyo waxaad la mid tahay qof toban addoon ah xoreeyey ayaad la mid tahay ilahay agti ajarkii subaanahu ali subxaanahu watacaala dembiyadaada ilaahay wuu kaa daadinaya haddii badda hirkeeda iyo xumbadeeda oo kale uu dembigaagu la egyahay buu rasuulku tilmaamaya salawatu wasalaamu calayh waxaa ka mid a wadada imadat ladaa cani ariiq jidka in laga suuliyo oo laga ilaaliyo waxyaabaha qurunka ah iyo waxa wasakda ah jidka iyo wadooyinka inaan lagu shubin inaan lagu tuunin in hadday iyagoo yaalla ad aragto waddada ka leexiso khayraadka ka mid ta ah. rasuulku wuxu sal alay waslam waxaan arkay nin jannada dhexdeeda saa isugu rogrogaya oo isugu gedgedinaya oo ku raax-raaxaysanaya ayaan arkay buu nebigu yuhi calayhi salaatu wasalaam sababta ninkaasi uu saa u yeelaya maxay tahay fii shajaratin qatacahaa min dahri ariiq waddada geed saa ugu yaalay oo dadka dhibayay ayuu ka gooyoo ka duway kaanat tudi naasa dadka dhibaysay buu nabigu le ala salaau wasalaam waxyaabaha khayrka ka midka watumiitu ldaa can ariiqi sadqa wadadoo waxa xun laga leexiyaa waa sadaqad buu nabigu yihi calayh salaatu wasalaam waxyaabaha marka ugu muhiimsan bay ka mid tahay waxaa ka mid a waxyaabaha ajarka walaalayaal laga helayo tarbiyatu wa icaalatu lbanaat tarbiyada iyo gabdhaha korintooda ayaa ka mid ah wiilasha waxaa kasii fadli badan gabdhaha korintooda ninkii ilaahay gabdha siiyey ama waa la dhashayna waa walaaladiiyo gacanta ku haya waa mid waa labo waa saddex isagaa gacanta ku haya diinteeda iyo nolosheedii iyo dharkeedii iyo cuntadeeda iyo tarbiyaddeedii buu gacanta ku haya waa ka fikiray ama waaba dhalay ama islaanta uu qabaa dhashayo wuu korinayaaba gabdhaha ninkii koriyey rasuulku wuxuu tilmaamay ajir aada u fadli badan man kunna lahu alaau banaatin qofka saddex gabdhood leh yu'wiihinna soo dhowaynaya wayarxamuhunna u naxariisanaya wayakfuluhunna kafaaro qaadaya wajabat lahu ljannatu nilbatta janna u waajibtay buu nebigu sal alay ali slam laakiin inagu ninkii haddii gabadh dhalto gabadh dhalato oo gabarhka u dhalto waa ka xumaanaya ninka habeen baa nin meel isugu soo galanayo me anoo fadhiyo ii soo galay markaasuu isagoo si u madluumsan u soo galay war hebelow maxaa ku helay baan ku aar islaantii baa gabadh igu dhashay buu yidhi shuf hada ya ilaahay subxaana wa tacaala baa bixiya gabdhuhuna wiilasha waa ka naxariis badan yihin aad bay uga naxariis badan yihin dadka waayeelka ama biilka siinaya ama aqalada ku haya ama dayac tiraya iyo wiilasha haddii laisu barbar dhigo gabdhaha naxariis badan isuma dhowa tan aday wax kuu dhalaysa guriga joogtaa ma nin soo gabar maaha naxariisteeda ka waran maanto dhan baad meelaha ordaysaa dharkaa gashan tahay dufan iyo qashin kastaa ku daato waad gurigaad tegaysaa mid dhaqan oo adan dhaqin oo adan feerayn oo halkan yaalaad gashanaysaa kiina halkaasa ku tuuraysa saa dambe masakiina waa dhaqan yahay mujeeda naxariista iyo nicamta meesha taalla bal rasuulku sal alla alah ali wasalam wuxuuba isagu tilmaamay gabdhaha markuu ka hadlayay salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhi man caala jaariyatayni xataa tablugaa qofka laba gabdhood koriya ilaa intay ka qaangaarayaan jaa ywm اqiyaama maalinta ywm اqiyaama wuu imanaya isagoo maxaan ku idhahdaa ilahay agtii qiimo badan ku heli doona subxaana wa tacaala bal rasuulku wuxuu tilmaamay salawaatu اllahi wasalaamu calayhi man kaana lahu ثalaaثu banaatin fasabra calayhina saddex gabdhood ninkii leh oo u sabra waطcamuhuna wasaqaahuna wax siiya arad bixiya min jiddatihi deeqdiisa wixii ilaahay siiyey dadku isku jeeb maaha wax ka siiya kunna lahu xijaaban yowma alqiyaama kunna lahu xijaaban min annaari yowma alqiyaama maalinta aakhiro xijaab bay naarta uga noqonayaan de raggii gabdhaha badan dhale oo bishaaraysta dee nabi maxamed baa idin warramayay salawatu llahi wasalaamu calayh ku farax gabdhahaaga badan guriga markaad tagtid wiilashu kugu soo yaaci maayaan oo kuu iman maayaan gabdhuhu leeg waa kuu imanayaan ninkii gabdhale baa garanaya gabdho badan baa anigu leeyahayo aad baan u garanaya waa alxamdu lilah alcaalamiin yani waxaa tusinaya naxariista gabdhuhu ay leeyihiin nimanka waxyaabaha dembi dhaafka lagu helay ka mid tahay haddii adigu islaan aad guursato uur kuu yeelato ilmahan ilaahay baa abuuro ku siiyey wiil iyo gabar waxay ku dhasho alxamdu lilahi dhe ummu ciyaali ilahay khayr ha ku siiya dhe islaantaadhan ilahay waxaan ku mahadinayaa awlaadda iga kaa ilahay taasaan ku mahadinaya ilaahay ha ku barakeeya wax khayr qabaad iyada shay wax khayr qabaad islaanta baa ku jeclaan sad markaa u ducaysa markaa tira islaanya horta adu gabarun baa dhashaay maxaa kaasi ah horta waa isku wareeraysaan marka dee gabadha imayadaa haysa iyo wiilka ma haysa mogta waaba waxaan waxaan waxaan ah, xaajadooda wax kaa ogaa nin gabadh qabayoo gabadhii baa markaa laba gabdhood imaaqan gabadh bay dhashay malaha wiilna wuu rabay kaasi ku yidhi waa ku furaya kaas tiraha furine da-da xigtaan wiilkuu dhaliyaa idaah <laughs> isaguna wuxuu yidhi waaye si psychology abay ula hadashay ir ma wiil bay haysaa iyadu wiil <laughs> dhalaysana ma oga soo maade ilaahay baa wiilka gacanta ku haya subxaana wa tacaala marka haddii ilaahay wax kusocan garanay nin isku xaafada ahayno magaalada deganayn ayaa gabar guursado afar sana u dhali weyday maalintii dambe uur yeela sanadkii shanaad saa gabar bay dhasho salaadii casar baa masaajid ka soo baxnay banaankii masaajidkaan isku salaanay war bal war hebelo laba nin baa igaga soo warasoo la taagan kaasuu yidhi islaanta gabar bay dhashay niyo sankuuryaah nin ila taagnaa inuu yihina waan u malaynaya hadalka ninbi ila taagnaa wuxuu ku yihi waryaah afar sannadood baad ubad la-ay ilaahay maanta markuu ka siiyey masaa u hadlaysaa miya dee nin isgartay buu noqday oo ilah waadaan kuu toobadka war waa gif waa khaldamay buu yidhi wiil jacaylka baa ila tegayey ilah waa kuusoo noqday buu yidhi marka wiilashan la jeclaanaya qaar baa aabayaashoo dilay waxaa weeyaan ilaahay haynoo barakeeyo wiilalii gabdha waa ubadka wuxuu alla ina siiyey waaa waxyaabaha lagu ducaysto waxaa ka mida sir baan idiin sheegaya ducooyinka ka mida sirta ducooyinka ku jirta waxaa ka mida lagu ducaysto inaad tidhaahdo ilaahayow yaa sitiir waa ilaahay magacyadiisa sataar maaha waa sitiir ilahay magacyadiisa waxaa ka mida alla magacyadiisa subxaana watacaala inuu sitiir yahay wax bixiyo wax asturo baan ujeedaa wahaabun inuu wax bixiyo haddii ilaahay xaas iyo carruurkusi inaad tidhaahdo allaahuma yaa wahaabu yaa sitiiru allaha wahaabka wax bixiyo allaha wax asturow sida aad islaanta iyo ilmaha ii siisay ilaahayow igu astur waa duco weyn ducdaa fiirsa haddaan ilaahay kugu asturin miyay kuu asturmayaan islaantuna waa ku derderaysaa ilmuhu maa ku jiidhaya hadde soo maaha laakiin haddii ilaahay kugu asturo islaanta iyo ilmaha waa nimco lagu siiyey oo lagu hagaajiyey haddana markaad ducaysanaysa marka waxaa tidhaa ilaahw adaa wax bixiyo wahaab ah adaa sitiiroo wax asturaa ilmaha iyo ubadka iyo oorida saad ii siisay ilaahayow igu astur rabbiyo ilahay waa kugu asturaya rabbi awsicnii an ashkura nicmataka alatii ancamta calaya wacalaa waalidaya waan acmala saalixan tardaahu maxaa ku xiga waaslix lii fii duriyatii ilaahu ilmahayga ii hagaaji inagu ilmaha ma ducayno waa garacnaa waa ku qaylinaa waa habaarnaa inkaar qabo aguu ku maqan yahay inkaar bay qabta xagee aad in la yidhaahdo in la dila mooyaane ilmaha waa loo duceeya ilaahay ha kusoo hanuuniye khayr baa qabtaaye kaaleh waxbaa loo sheegaa waa loo caqli celiya ilmuhu hadalka waalidku uu qaadanaya carruurta ilaahay u bari markaad keligaata ilahay baa ku hagaajinaya waxaa ka mida ah walaalayaa xayawaankoo loo naxariisto abwaabta fadligay ka mid tahay rasuulku sal alla alay slam wuxuu leeyahay nin baa wuxuu arkay ay aada u haraadan oo haraadkii daraaddii dacda ceelka cunaya meesha biyuhu ku daateen isyara badashaa la yidhaha dacda cunaya ninkiuna wuu haraadanaayo ceelka eyga uu kaga soo horreeyo intuu u dhaadhacay oo galay oo biyo ka soo caboo kabtiisii buurhka darsaday biyihii cabbe buu ka soo baxay markaasuu i walle eygaasi haraadku heerkii iniga ii gaadhsiiyey buu maanta joogaa ho dib buu ceelkugu noqday wuu waraabiyey ilaahay dembigiisii buu ku dhaafay ninkii subxaana wa xayawaanka marka in loo naxariisto anigu waxaan garanayaa gabadh baa maalin subax anagoo aroortii salaaddii subax tukana nin wuxuu nagu yidhi keena aad islaanta waa iga bugtay qur-aan igula soo akriseena dabeetana waan israacnay dhowr baan isku raacnay waxaan tagnay xaafadiisii qolkii baan soo galnay gabadhu ku jirtay qolka koonhi koonahaas ayay qofka dumarii fadhidaayo sidaas u kada loobtaa wejigeeduna derbiga usii jeedaa war gabadha soo yaro dhaweeyo soo ag fadhiiso oo gabadh inuu soo qabtu damcay waa ku adkaatay waa ku dhawaanay na waa ag fadhiistay qur-aankii baan ku akrinay waxay bilowday sida bisada inay u ciido bisada sa ucido u cido xoogaa ka bacdi ayaa uu ilaahay faraj siiyo wixii waa sii daayeen markaasaan waraysto waxaan ku idhi maxaa kugu dhacay waxay tihi maalin dhawd anoo baasta karinaya oo suugadii hilibkii halkan ii yaallo biyihii baastaduna ii karayaan baa bisa derbiga ka soo booday hilibkii baastada aan ku samayn lahaa suugadii qaatayoo intaan weel daray biyihii baastadoo karkarayaan ku shubay bisadiibay tiri bisadii biyihii baad ku daatay albaabka intaynay gaarinna waa naf baxday bay tahay sidii bisadee wallahi alcadiim u ciyaysa marka qur-aan ku akrisnaa sida codka bisadoo kale ilaa hadda cod bisad inaan idiin sheego ma baahnidiin waa garanaysaane codkii codkii bisadoo kale ciyaysa maujeedaa marka xayawaanku cuquubad khatar u leeyahy rasuulkuna waatula sala alay waslam waxaa lay tusay habeenkii maalintii dayixu madoobaaday ee qoraxdu madoobaatay qof dumara oo bisad intay wax ka cuntay meel ku xidhay xarigii aan biyana siin cuntana siin sii dayn dameelaha ka soo cuni lahayd xarigii ku dhimatay bisadiiyo naarta dhexdeeda ku cunayso saa u xagxaganaysa baa lay tusay buu nebigu yuri alayh isalaatu wasalaam xayawaanka marka in loo naxariisto walaalayaal dambi baa lagu helaa dambi waxaa lagu helaa saddex qodob aan ku ururinanaaye dooda tarkulmiraa dooda iyo fadhi iyo hadalka badan iyo sheekada in la iska daayo hadalka badan iyo dooda badan ma fiicna rasuulku wuxuu leeyahay anigaa u ballan qaadaya guri jannada ku yaalla qofka dooda iska daaya hadduu rabo garba ha lahaado adigoo gar la xitaa ha doodine dooda iska daa buu nebigu leey salawatu llahi wasalaamu calayh mujeeda ma dalla qawmun bacda hudan kaanuu calayhi dad ma lumaan hanuunay haysteen dabadii ilaa uutu ljadal ilaa dood bay la yimaadaano dood baa la siiyaa marka in dooda iyo fadhi kudirku aad buu inuu ku badan yahay soomaali haddaanu nahay kulligeen wada siyaasiyiin baan nahay kulligeen waxaanu nahay dad wada akhbaarta wada hayo wada warramaya meel kastoo adduunka waa ka jawaabaynaa hadina la weydiiyo marka in fadhi kudirirka iyo hadalka badan iyo dooda badan iyo waxaa in la iska daayo baa khayrku ku jira oo dembi baa laga helaya haddii kale waxaa ka mid a ziyaarat likhwaan dadka walaalaha ah in la booqdo ilaahay dartii loo booqdo oo loo xidhiidhiyo oo loo ziyaarto oo loo caawiyo oo la garab galo waxay ka mid tahay waxyaabaha khayrka lagu helo rasuulku ur sal ala sl alaa ukhbirukum birijaalikum fi ljanna raggiina jannada gelaya ma idiin sheegaa ama ku jira qaaluu balaa yaa rasuul allah haa rasuulka ilaahay noo sheeg annabiyu fi ljanna wasidiiqu fi ljanna nebigu jannaduu ku jiraa gelaya sidiiqna jannaduu gelaya ninka walaalkii soo booqanaya intuu u yimaado magaalo ku booqanaya isaguna jannada uu gelayaaba nabigu yuri calayh salaatu wasalaam labada qodob ee u dambeeya waxyaabaha khayrka lagu helo waxaa ka mid a ah, taacatu lmar'ati lizawjiha gabadhu inay ninkeeda adeecdo ayaa ka mid ah oo ninkeeda adeecdo waa zawjkeedii gabadh baa rasuulka u timi aabbaheed baa horta nin baan ku siiyey buu yidhi intaan ninkaadi siisay horta aanan aqbalin waa inaan rasuulka u tagaayoo waraystaabay tidhi rasuulkay u timi rasuulka ilaahay waxaan ku weydiiyey gabadhu ama xaasku ninkeeda xaqa ay kula uu ku leeyahay maxay tahay nebigu wuxu ur sal alay ali wasalam haddii jidhkiisa oo wada nabro iyo booga ah oo dheecaan iyo malax iyo dhiig ka soconayo madaxa ilaa cidhibta carabka haddaad kaga tirtid carabkaaga ajarkiisa ma gudi kartid hadday saa tahay guursanba maayo bay tiri gabadhi saa hadday tahay arrinaan ka bixi karaba ma aha bay tiri aniga maba guursan karaba ma ujeedaa ma guursan karo waa iska dhaafaya markaasa rasulku wuxu sal ala alay wasalam idaa sallat khamsaha gabadhu hadday shanteeda wakti tukato bisheeda ramadaanna soonto cawradeedana qawanaansho iyo xumo ka ilaaliso ninkeedana adeecdo jannada albaabadeeda sideedda ah miday rabtay ka gelaysaa aakhiro agal baa la ohanaya jannay ku helaysaa ninkeedu adeecdo innaga dad adag baana soomaalida oo ninkaa naagtiisa jecel ama gabadha ninkeeda jecel waa doqon baa la leeyahay ninkaasi ku waalanta wax kale ma taqaano isagii waa l waa doqonoo iyadaba maskaxdiisi naagtasaa qaadatay warkaa naf mal naag nin naaga qaadatay wey baa leey haddi ninkaasi cidna ma xumaynine islaantiisii buu jeceliy oo dhaqanaya keliya intaasa lagula dagaalamaya i waa doqon baa leey waa nin naaga qaadatay marka nin walba marku wuuu isleeya lagu ohan naag baa ku qaadatay is iyaduna waxay isleedahay yaan lagu ohan ninkii bay ka daba dhacday is adkee iyadoo lagu jiraa carruurta la dhalaya marka waxaa la rabaa in qofkii dumar ay ogaato rasuulku salawatu llahi wasalaamu alayhi caaisha waxay tihi ayu nnaasi acdamu xaqan cala almar'a rasuulka ilaahayow waxaan ku su'aalay qofka dumara dadka yaa ugu xaq weyn ii sheeg horta dadka yaa ugu xaq weyn wax la dhashay wax dhalay waxay u dhaxday oo qaba intoo waa jiraane muxuu nabigu ku jawabay sal alay slam qaala zawjuhaa ninkeedaa ugu xaq weyn ninka yaa ugu xaq weyn qaala ummuhu hooyadii baa ugu xaq weyn bu nabigu salawatu llahi wasalaamu ma ujeedaa waxaa la ninka siyaasaddaas inay dumarku fahmaan ay jannada ku helayaan ay aqalkooda iyo raggooda kula dhaqmayaan waa in arrintaasi arrin muhiima ah weeyaan saddex qof salaadooda ilaahay ma aqbalayo halkanay joogtaa buu nabigu yuri sal alay slam waxaa ka mid a qofka dumaree ninkeeda ku xumaata ilaahay ninkeeda usoo noqoto rasuulku sal alay slam xadiis kale wuxuu leeyahay ma idiin sheegaa dumarkiina ahlu jannaha ah haa noo sheeg marka la yidhi wuxuu ku jawaabay waa midda ubadka badan dhasha ee ninkeeda jecel ee ninkeeda usoo noqota haddii ay ninkeeda ka cadhaysiiso hadday ninkeeda ka cadhaysiiso waxay odhanaysaa wallaahi caawa ma seexanayo ilaa aada hebelow raalli iga noqoto bay odhanaysaa marka ninka laftiisu waa inaad fahantaa siyaasadda dumarka loola dhaqmo haddaad islaantaadii ula dhaqanto sida laba nin isqaba camal oo kale aad tidhahda markii way khaldamaysa qofka dumara waa la saxaya ninka qofka dumara qabo waa inuu daraaseeyaa baabkeeda mid baa waanada wax ku leh waanada iyo wax sheegga wax ku leh mid baa wacdiga iyo waanada iyo wax sheegga wax ku leh midba waxbay wax ku leedahay qofka muslimka ee diinta yaqaana abiicadda wanaagsani diinta iyo waanada waa waxa ugu weyn ee ugu muhiimsan in marka marka aad xaaskaaga la hadlayso haddii khalad dhaco si adaab leh oo fiican xilli qofku warka uu qaadan karo u sheeg islaantu iyo carruurtii quraacida haddaad tirahdid waxaan ku weydiye waa maxaa u samaysay ma ilmay quraacaysa mase ku jawaabtaa iyadoo dherigii karinaysa wax karinaysa haddaad la garnaqsato waa mashaakil moogta xilli ay warka qaadan karto markaad isku keliyaysataan oo aqalka isugu timaadaan labadiinna oo carruurtu kala seexdaan markaa wixii aad ka saxayso ka sax laakiin sixidaadu waa sidee sida raggii hawla garnaqsanin maa waaasa samaysay waxaasaa samaysay maxaad iga dhahaysa waxaasaan kaa dhahaya waxaasaan kaa dhahaya adna maxaad iga dhihi waxaasaan kaa dhahaya dee maanta o dhan ma idinki ma hadal baa isku celcelisba meeshii yaa nin ka oho oday ka ah horta soo adiga maaha khaladki jirayna sax si caqli ahna u sax laba qof oo doodayana ha ka dhigin laba qof oo doodaya oo ha ka dhigan oo isku baawar ah waad kale baawar weyn tihiin madaxweyne iyo shacabkiisii wada hadlayaa tihiin madaxweyne iyo shacabkiisi ma isku baawar ba madaxweynihii waddankaa tahay adiga haysta dalka kan adaa haysta waxaad daran moogtahay inaad saldanadda haddaad garan weydo waa dhibaato moogta haddaa ilmihii guriga joogay iyo kii qaraabada camal ismoodid ma tihid madaxweynihii meeshan xukumaad tahay adiga waa raciyada dadka meesha jooga iyadaa macalimadii raciyada u sarraysay way islaantani oo maxaan ku ihahdaa heerka iyadaa kugu soo xigta adna waa wasiirkii daakhiliga ee waddankao dhan ba haystay adna khaarijka iyo waxaad haysataa kor dhan baad ka xukuntaa meesha waa inay isfahantaan marka madaxweyne iyo wasiir daakhiliya wada hadlaya wey micnuhu saa inu warka u dhacaa la rabaa laba madaxweyne wada hadlaya laakiin isku dawlad haysta ka waran adigu dawladdaasi rugmaan rug baa u dambaynaysa waa waalanaysa dawladdu wasaaradaheedii baa isku dhexyaacaya arrimihii o dhan baa baaba'aya xafiisyadeedii baa isgubaya laakiin waa haddii wasiiru daakhiligi iyo madaxweynuhu iswaraysanayaan waa la kala asturanaya soo ma hadde waa la kala asturanaya waayo madaxweynuu leeya warka usoo jeediy hawshaan fuli hawshaan samee taa khalad wey warqadda saxiix waa kan waa in psychologigaas dumarka loola isticmaalaa waa dumarka soomaaliduna waa dumarka adduunka dadka ugu qiimaha badan bay ka mid yihiin weli waxaan ogeyn baa laga yaabaa dhallinyarada doobkan weli aan guursan idinku ma ogidiinoo de ma garan kartaan ragga odayaasha reeraha le way fahmayaanoo dumarka soomaaliyeed ogaada dumar ka qiimo badani ma jiro haddaad dumar guursanaysaan dumarkiina soomaalida guursada zair iyo kenyaati iyo jini ha guursanine guursada dumarka soomaalida iyagaa ugu qiimo badan iyagaa ugu wanaagsan iyagaa ugu xijaab fiican iyagaa ugu diin wanaagsan ugu nadaafad badan ugu karti badan ugu gobanimo iyo dadnimo wanaagsan ogaada arrintaas waa arrin la xaqiijiye wey ninkaan ogeyn ogow kii ogaanna canuuftaada hore usii liqo calafso ilahay baa ku siiyey waxaa u dambeeya warka u dambeeya in su-aasha bani aadamka la iska ilaaliyo abwaabta ajirka lagu helay ka mid tahay rasuulku wuxuu ley man takafala lii anlaa yas'ala annaasa shay-an qofka ii kafaalo qaada inaan dadka waxba weydiisan waa kuma yaa ii kafaalo qaadaya atakafal lahu biljanna aan jannaana u kala kafaalo qaado nin sheekha wuxuu ohan jiray kitaab noo akrin jiray wuxuu nagu rabayn jiray dadka inaan waxba la weydiisan markaasu wuxuu yidhi haddii aad qofka wax oo uu ku yidhaahdo waxba ma hayo ku diro waxba ka weydid markaa sii jeesatid oo ka tagtid ma moodaa buu yidhi inuu ku leeyahay sii jeed xumiqadaad weyne marka <laughs> ka tagtid oo sii jeesatid yacni xallisaan ka moodaa sii jeed xumiqadaad weyne inuu ku leeyahay annagu nagu rabaynayaa marka macalinku sheekhu inaanan dadka waxba weydiisan marka bini aadamku wixii hadiyad iyo lagu garto baab gaara laakiin daweersiga iyo baryadii waxweydiisiga in la iska ilaaliyo waa shay muhiim ah soomaaliduna qof baa qof shaxaad wax la yidhaha baynu ku noolnaayo badankeennu qof baa qof shaxaadaya markuu wax siiye buu leeyahay war miyaan kutuugsaday aniga muse waa ku dawarsaday oo madayn baad ugu leeda waayahay dayniguma lihid ina waxbaad isii tiri wixii aan kuu awoodaan ku siiyey soo maa marka waa farsamo lafteedu shaxaadka iyo waxaa imana fiicna qofkuna wixii alla siiya haku samro alle subxaanahu watacaala ha ku dulqaato dawarsiga wax weydiistigana hala iska dhaafo asal اllaha yajcalana مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعل أقوالنا وأفعالنا خالصة لوجهك الكريم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغيرا اللهم جازهم بالإحسان إحسانا وبالإساءة عفوا وسماحا أرضاه اللهم ارض عنهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم أسكنهم في فسيح جناتك جنات النعيم اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم واغفر لنا ولهم يا ذا الجلال والإكرام sal اllah wslm عlى nabiyina mxamedi walihi wصaxbihi aجmaciin wsalaam عalaykum